shaqaystaa ay u gumaadayaan walaaladeen dadka reer libiya iyagoon kala soocayn ayuha alikhwa walakhawaat dadkii ayay gumaadeen ooy u adeegsanayaan diyaaradihii bay u adeegsanayaan waxay u adeegsanayaan eh, wax walba oo u dalku lahaa inkastoo walilaahi alxamd sida aynu maanta akhbaarta ku maqalay eh, ay ka soo baxeen ciidamada eh, cerka ee libiya niman shurafo ah oo qaadan waayey awaamirta lagu siiyey inay dadkoogii iyo dalkoogii ay burburiyaan taasina waa mid ayuha alikhwa alakhawaat yani eh, looga baahan yahay in dadka muslimiintii in aanay iskumaadin in aanay dadka muslimiinta ayuha اlikhwa walakhawaat aanay isku adeegsan xoog military oo aan si sahla loo daadin dhiigga muslimiinta laakiin waxaad arkaysaa ayuha likhwa alakhawaat in qadaafi iyo kuwa uu ku shaqaystaa ilaa iminka ay ku adkaysanayaan in ay qadiyadan ay ku dhammaynayaan yani xoog iyo inay u itaal sheegtaan dadka muslimiinta ah ee maalinka maanta ayo ikhwa eh, diidan eh, doonaya inay ka xoroobaan dhibtii faraha badneed ee lagu hayey yani kadaafi afartan sano yani ayuu xukumayey dalka libiya uu ku xukumay qahar uu dadka qahriyey dil dhac iyo boob iyo inta walba waxaan u rajaynaa ayuha اkhwa in ibaadada jamaaciga iyo daadinta dhiigga dadka muslimiinta ee reer libiya loo daadinayo xukun jacayl aawadeed <clears throat> waxaan rajaynaa ayuha اkhwa akhawaat inuu arinkaasi u dhaqso uu iskaga taago waxaan idhi ayuha اkhwa akhawaat waxaan rajaynaa ayuha اkhwa in aan dhiig intan ka badana aanay ku daadan libiya iyo meel walba oo arlada muslimiinta ah nimankana waxay dhiiga kadaafi wuxuu maanta dhiigga dadka liibiyiinta u daadinaya ayo ikhwalkhawad waa kursi jacayl kursi jacayl buu ayuu u daadinaya cumuuman haddaan usoo noqdo mawduuca muxaadaradeeda ayo ikhwalkhawaad wuxuu mawduucu la xidhiidhaa dhacdadan ah, cusub inuu ilaahay subxana wa tacaala aanu ka rajaynayno inuu ilaahay subxana wa tacaala ummadda muslimiinta uu khayr ugu bedelo waayo waxaynu maqlaynaa isbedel baynu maqlaynaa oo dadka ay leeyihiin isbedel iyo takhyiir baanu doonina laakiin waxaanu jecel lahay oon ilaahay subxana wa tacaala aanu ka tamaniyeynaa inuu isbedelkaasi noqdo isbedel islaamiya oo shareecada ilaahay subxana wa tacaala muslimiinta lagu xukumo oo dulmiga ay muslimiintu ay iskaga qaadaan oo lagu tacdiimiyo shacaa'irta iyo diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuha alikhwa walakhawaat yacni in lagu farxo zuulitaanka daaqi ummadda dhibaato u geystay oo ummadda xoog ku xukumay oo dulmi u geystay kam min alculamaai ayuha alikhwa walkhawaad ayaa nimankaa jeelikuwa ku dhex dhintay kam min alculamaa wاdducaa shuriduu ayaa la eryanayay ayuha alikhwa alkhawaad oo nabad loo diiday oo noloshii lagu cidhiliyey ayuha alikhwa alkhawaad marka isbeddel yimaada oo ku wajahan in nimankaa xukaamtee ee daalimiintii ay meesha ka tagaan oo la rido waxa weeyaan sharcan wa caqlan intaba ayuha alikhwa alkhawaat waa mid ku bannaan waana mid lagu farxaayo qof waloo mu'mina oo mucadimu lisharci اllahi jala wacala waa inuu ku farxay ayuha alikhwa alkhawaat dhicitaankii zayn alcaabidiin dhicitaankii xusni mubaarak iyo anagoo insha allah rajayna in qadaafi iyo kuwa lamidiba ay ayuha alikhwa alkhawaat ay muslimiinta ay wadaartaan oo ilaahay subxana wa tacala ugu bedelo xukaam muslimiina oo sharciga iyo sunnaha ku xukuma dadka muslimiinta ah kutubta taarikhda ayuha ikhwa alkhawaad waxay noo sheegaysaa in culimmadii salafku ay ku farxeen markii uu dhintay alxajaaj ibni yuusuf athaqafi inkastoo ayuha ikhwa alkhawaad aanay jirin muqaarano laga dhexaysiin karo alxajaaj ibnu yuusuf iyo nimankan maanta muslimiinta xukumaya muqaarano kama dhaxayso waayo waxa weeyaan xajaaj bin yuusuf xilligiisii shareecadu qaa'im bay ahayd masaalix badan oo ay muslimiintu ay leedahay ayuu ayuu ku qumaayey laakiin nimankani sida aan hadhow aan tilmaami doono waxa weeyaan waa niman shareecadii bedelay waa niman culimmadii la dagaalamay waa niman shacaa'irtii diinta ina tirtiray waa niman fasaad maaliya iyo fasaad akhlaaqiya ah intaba ku dhacay markaa muqaarano ma jirto haddana kutubta taarikhdu waxay noo soo warinaysaa in culimmadii selafku ay ku farxeen markii ay soo gaadhay ay maqleen in alxajaaj ibnu yuusuf xajaaj eh, ibnu yuusuf athaqafi oynu aragnay dulmigii uu ku kacay iyo ihaanadii uu geystay culammadii muslimiinta iyo intuu laayey saciid ibnu jubayr baa ka mid ahaa dhibtu u geystay iyo siduu u dilay waxayn culimadii selafku ay ku farxeen waxay kutubta taarikhdu sheegaysaa ayo ikhwa akhawaat in xasan albasri raximah اllahu tacaala wa kaana min saadaati ataabiciin eh, eh, waxa weeyaan wuu ku farxay raximah اllahu tacaala bal ilaahay buu u sujuuday isagoo uu mahadnaqaaya dhimashada alxajaaj ibni yuusuf athaqafi waxaa la soo sheegay in ibraahim anakhaci raximah اllahu tacaala isaga laftiisu markuu maqlay in xajaaj u dhintay waxa weeyaan farax aawadeed ayuu la ooyey farax aawadeed ayuu la ooyey waxaa la soo sheegay taus alyamani oo ibnu cabaas radi allahu tacaala canhu ardaygiisii ahaa caalim weyn ahaa isaguna markii loo sheegay inuu xajaaj dhintay wuu ku farxay watalaa qowla اllahi tacaala faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin aayaddaasi oo xaqiiqatan inoo tilmaamaysa yacni maanta markaynu aragnay xaaladan bay tilmaamaysaa oynu kaga faa'iidaysanna ayuha alikhwa alakhawaat faquطica daabiru اlqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi اlcaalamiin waxa la gooyey ciribta qoomkii wax dulmiyey walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin xamdi iyo mahadna ilaahay bay u sugan tahay oo rabi اlcaalamiinka ah ayib alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin marka ayuha ikhwa alakhawaat waa wax mashruuca in lagu farxo inaguna inaynu ku faraxno oo ilaahay subxana wa tacaala aynugu mahadnaqno ayaa loo baahan yahay ayuha alikhwa alkhawaat dawaaqidaasi iyo nimanka daalimiinta ah ee muslimiinta dhibta aan la qiyaasi karayn u geystay tegitaanka ay tegeen iyo meesha ay ka baxeen waxa weeyaan waa wax lagu farxo oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu mahadnaqo aylokhol akhawaad waxaa jirtay muxaadaro aan laba usbuuc taqriiban ka hor axdaadtani markay socotay aan akhriyey waan ku magacaabay suquud taaqiya Eh, waxyaaba badan oo aan eh, qaybaha qaybo kamid ah waxyaabahan caawa ila wadaagayaana waxaan ku sheegay muxaadaradaasi ayaan ku sheegay khudbad jumcana masaajidka aan khatiibka imaamka ka haymaysayo samar magaalada portland iyadana waan waan ka akhriyey eh, waana waxyaaba badan oo aad kolley iska maqasheen lakiin waxaan jecelnahay inaanu yani u dawinno axdaastan inaanu taarikhdu aan u dawinno waayo waxa weyan waa axdaas ayuha alikhwa iyo dhacdooyin shani weyn yeelan doonta ilaahay subxana wa tacala waxaanu ka baryaynaa in ay dhinac inay u socoto oo ay u dhacdo kolba sidii waafaqsan maslaxadda dadka muslimiinta ayolikhwa axdaadtani waxay wax ka bedelaysaa sida islaamiyiintu ay u fakiri jireen waxay wax ka bedelaysaa xataa islaamiyiintun horane xataa culimada muslimiinta qaarkood siday u fakiri jireen ayay ayuha alikhwa walkhawaat ay wax ka bedelaysaa in waxyaabo badanoo loo qaatay inay yihiin musallamaad aan laga niqaashi karayn aan laga wada hadli karayn ayaa dhacaysa ayuha اlikhوa alkhawaad in dib la iskugu noqdo oo lagu miisaamo miisaanka sharciga ee waafaqsan kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka salى اllahu عalayhi wasalam marka ayuha khawaad yani eh, dhacdooyinkan aynu maanta aynu fiirsanayno eh, inagu qayb kama nihin mutafarijiin baynu nahay waynu waynu ka fognahay laakiin waxa weeyaan ayuha اlikhوa alkhawaad waa in la taariikh geliyo waa in la taxliiliyo waa in faallo laga bixiyo waa in laga faa'iidaysto waayo haddii muslimiintu ayoha ikhwa akhawaat aanay ka faa'idaysan dhacdooyinkii shalay iyo kuwa maanta waxay ku fashilmi doonaan inay mustaqbalka ayuha ikhwa akhawaat wax ka qabtaan ama maalinkaa maanta mustaqbalkooga ay saadaaliyaan oo ay ku dhisaan saadaal ku yani qotonta kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulkiisa sala allahu alay wasalam iyo waxa ay fahmeen culimmada waaweyn ee islaamka ah ee soo jiray dhacdooyinkana ayuha ikhwa akhawaat yani e, masr oo kale waynu aragnay oo tunis baa ugu horeysay e, masrna huqliga iyo culayska ay caalam islaam ku leedahay e, mid la dafari kara maaha waa dhul weyn waa bilaad alazhar waxa weeyaan saxaabadii oo camr bn caas radi allahu canhu uu hogaaminayo ayaa furtay yani waxa weeyaan waa dad yani sideetan milyan lagu qiyaasay fii qalbi alcaalam alislaami ayay ku taallaa waxaa ka soo baxay ayuha اkwa akhawaat yani culimo waaweyn oo taarikhda lagu yaqaano waxaa ka soo baxay ayuha اkwa akhawaat qaado eh, niman hogaamiyaala oo ilaahay subxana wa tacaala ummadda uu ku anfacay sida salaaxadiin ayub iyo sayfadiin quds nimankaasaa ka soo baxay marka masr lafteeda xitaa haddaynu eegno bal aynu fiiro yar saarno isbedeladani ayuha اkwa akhawaat ama masr ha ka dhacaan ama meelo kaleba ha ka dhacaan waxa weeyaan waa qaar aan la oran karayn sida cala alaqal mustaqbalka qariibka ah inkastoo aynu mar walba ilahay khayr aynu ka rajaynayno eh, waxaa ka dhalan kara eh, fi lmustaqbal qariib dowlad islaama oo sharcigii ilaahay subxana wa tacaala qaadatay oo waxaa ka soo dhex bixi kara hoggaan iyo madax eh, tabniyeysa in qadiyada shareecada iyo inku dhaqanka kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam iyadoo taasi u taxadir weynina inagaga jiro waxaa ka dhalan doonaa iyo waxa ka soo bixi doonaa haddana ayuha alikhwa alakhawaat yacni weli waynu ku farxaynaa isbeddelka waynu ku farxaynaa waayo isbeddelkani waxaanu rajaynaynaa ayuha alikhwa alakhawaat in nimanka dawaaqiida iyo daalimiinta caalam alislaami muddadaa badan soo xukumayay ku xukumay dulmi iyo dhac iyo boob iyo culimmada oo ay dhibaan iyo shareecadii ay ishortaagaan iyo xoriyaadkii sharciga ahaa ee ummadda ay ka xayuubiyeen waxaa laga filanayaa ayuha ikhwa akhawat in cala alaqal ay ummaddu ayuha alikhwa walakhawaat ay yani xorriyad ay dareemaan taban xorriyaddu niman badan baa maanka marka axdaastan laga sheekeynayo alxuriya alxuriya altagyiir altagyiir xorriyadda kaad ujeedaa xoriyat alkufr xoriyat albidca xoriyat alfasaad alakhlaaqi alfasaad alcaqaa'idi xorriyaddaas minan doonna ma aha in fasaadka xorriyad la siiyo in caqaa'idda munxarifka la siiyo in xorriyad la siiyo in kufriga xorriyad la siiyo xorriyaddeeni doonna taa maaha ee xorriyadda inagu markaynu kelmadda xorriyaddan isticmaalno waa inay macnaha aynula jeedno iyo mafhuumka ereygaas uu xambaarsan yahay waa inuu ku dabranaado ayuha alikhwa alakhawaat dawaabidda sharciga iyo wixii waafaqsan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka sala allahu caleyh wasalam si kastaba arrinka ha loo eegay ayuha alikhwa alakhawaat yacni eh, xorriyaddaa meeshii laga heliyaa eh, culimmadii muslimiinta ee jeelalka lagu cadaabayey ayaa iska dhammaanaya eh, dhalinyartii muslimiinta iyo camalkii dacawigahaa ee dhibta lagu hayey ayaa iska soo afjarmaya insha allah waayo waxaanu leenahay oonu saadaalaynayna ilaahina subxana wa tacaala aanu ka baryaynaa in aanay iman xukaan kale oo iyaguna ummadda muquuniya oo ummadda qoriga caaradiisa ku sanduleeya inay wax ka bartaan baa loo baahan yahi wixii dhacay waayo ayuha alikhwa alakhawaat haddii shacabku uu kaco sidaynu maanta aynu u aragno wixii masar ka dhacay wixii tunis ka dhacay wax maanta libiya ka socdaa shacabku hadduu kaco oo uu ka daalo dulmiga iyo magaranaysaa xasuuqa iyo dilka iyo boobka iyo dhaca waxaa imanaysa ayuha alikhwa in kacdoonkaasi iyo eh, intifaadadaasi shacbiga ah qorina laguma hor istaagi karo eh, cunfina laguma joojin karo ee eh, waxayn xukaamtu way barteen darsigaasi marka waxaan rajaynaynaa in dulmigoogii iyo caburintoodii ay ummadda qoriga caadadiisa ay ku caburinayeen waxa weeyaan inuu inuu istaagayo marka taa waxaan kaga araranayaa ayuha alikhwa alkhawaat in inagoo ku farxsan isbedelkan haddana weli taxadur badan baa inagaga jira oo cala alaqal maalkii oo kale ma garanayno ficlan hogaanka dahsoon ee dhacdooyinka ka dambeeya waxaynu aragnaa shacbi kacabaynu aragnaa waana in sax weeyaan shacbi daalay oo kacay ayaynu aragnaa laakiin yaa ka dambeeya ayuha alikhwa alkhawaat cidda hogaaminaysaa waa ayo qaadadeeda xaqiiqiintii waa ayo arrimahaasi ayuha alikhwa alkhawaat waa arrimo aynaan ilaa maanta aynaan arkayn oo inoo muuqan laakiin narjuu khayran tafaa'ulka in khayr lagu tafaa'ulo khayr la rajeeyaana ayuha alikhwa alkhawaat waa arin yani diinteennu ay ay ina amrayso haddii aan dib ugu noqdo xukaantan ayuha alikhwa labadii tegey zayn alcaabidiin iyo xusni mubaarak iyo kan kale aanu ilaahi subxana wa tacaala anagoo sujuudsan aanu baryayno inuu isagana dhaqsaa kuwa u raaciyo waxa weeyaan ayuha اkhwa iyo duqaadda caalam alislaami ka telin jirtay kana talisa maantu ayuha اkhwa alakhawaat waxay ka midoobeen arrimo dhowra ayay ka midoobeen arrimahaasi dhowrka ay ka midoobeen ayaan doonaya inaan waxoogaa aan ka tilmaamo arrimahaasi ayuha اkhwa alkhawaat waxaa ugu horeeya inay xukunka iyo taliska ay xoog ku boobeen xoog bay ku boobeen ummaddu raalli kamay ahayn waayo waxaanu aragnay xusni mubaarak ayuha alikhwa alakhawaat iyo kuwa lamidkii marka ay sameeyaan doorashada madaxweynaha waxa ay yani xitaa waa la xishoodaa ayh ikhwa alakhawaat yani waa la xishoodaa waxaad tidhaahdaa yani waxaa laygu doortay boqol toddobaatan ba doortay dheh boqol shan iyo toddobaatan boqol siddeetan war miyaad aragteen um, niman la og yahay sida loo nacay iyo sida loo karaahiyeystay oo doonaya inay yacni adduunyadoo dhan ay u sheegaan sagaal iyo sagaashan a ah, boqolkiiba ayaa ummadda i dooratay oo aniga madaxweyne ah bal ay gaadheen ayuhal ikhwa alkhawaad yacni in ay ummadda ku sanduleeyaan inay nimadooda xukumaan marka nimankani xukunka way boobeen shareecaduna ayuhal ikhwa alakhawaad waxaynu ku naqaanaa in xukunka waxa weeye ummadda ayaa soo dooranaysa ayuha alikhwa ama ahlulxalli walcaqdi ha doortaan ama si kale ha ku doortaane waxayn ummadda ayaa soo dooranaysa xukaam iyo hogaan ilaahay subxana wa tacala ka cabsanaya oo ummadda kula mubaayacoonaya inay sharciga ilaahay subxana wa tacala ay xukumaan eh, wax ku xukumaan inay ka shaqaynayaan iqaamat اdiin waxiraasat اlmilla inay diinta ay taagaan milada iyo islaamnimadana ay ilaaliyaan nimankani xukunka boob bay ku qabsadeen laakiin diinna may ilaalin shareecana may oogin ayuha khawaad marka waxay ahayn haalimiin xaqii ummadda boobay bay ahayd taa way ka midoobeen kuwa maanta joogaana taasay ka midaysayiin ayuha alikhwa walakhawaat waxay ka midoobeen nimankani oo masalo ayuha ikhwa alakhawaat cajiiba ah in ay nimankani ay shareecada ilaahay subxana wa tacala ay la dagaalameen iqsaa shariica shareicadii ilaahay ee muslimiinta lagu xukumi jiray ee distoorka ummaddu uu ku dhisnaa kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay leexiyeen masaladaasina waxa weeyaan ayuha alikhwa waa min qadaaya alcasr haddii ahlu sunnuhu ayuha alikhwa alakhawaat marka ay wax qorayaan ee ay ummadda ay wacyigelinayaan culimmadeenii salafku ay xoogga saari jireen qadaayaadka mucaasirka ah iyo inxiraafaadka casrigooga iyo zamankooga iyo waqtigooga taagan dadka ayuha alikhwa walakhawaat doonaya inay culimmada doonaysa inay ummadda usoo bandhigaan manhajkii iyo caqiidadii salafiga ahayd waxa weyan qadiyadaasi waa inay noqoto qadiyo muhima oo ay caddeeyaan nimankan xukaantii shareicadii ilaahay way way leexiyeen waxay sharcigii ilaahay subxana wa tacaala ay ku bedesheen qawaaniin wadci ayay ayay ku bedesheen kumay bedelinuun ayuha alikhwa alkhawaad oo tabdiil keliya may sameen ee way ku dagaalameen nafta ayay duldhigeen geed gaaban iyo geed dheerba waxay u fuuneen sidii shareecada ilaahay aan dowladda loogu soo dhoweyn sidii aan siyaasadda loogu soo dhoweyn sidii aan tacliimta loogu soo dhoweyn sidii aan xukunka loogu soo dhoweyn ayay ku dagaalameen culimadii islaamka ayuha alikhwa alkhawaad ayay ku mariyeen oo nuqdada labaad sheegi doono ayaa taasi ayuha ikhwa alakhawaat yani la xidhiidhaa laakiin bal eeg waxay sameeyeen yani culimmada islaamku ayuha ikhwa alakhawaat meel walba ay joogaan caalam alislaami waxa ay ku kaceen sidii ay ummadda ay ugu bayaamin lahaayeen shareecada ilahi subxana wa tacaala in shareecada la isku xukumo akhri sheekh axmed shaakir oo ah sheekha weyn ee musnadka imaam axmed ka shaqeeyey sheekh masriya ayuu ahaa bal aqwaashu ka qoray iyo hadallada uu ka yidhi jariimada nimankan xukaamtaa ah ee sharcigii ilaahay subxaana wa tacaala ku bedeshay qawaaniin wadciha hadalladu ka yidhi bal eeg iyo sida ummadda ugu muujiyey sayid qudb raximah allahu tacaala maxaa loo deldelay oo xariga deldelaadda qoorta loogu saaray oo loo dilay raximah llahu tacaala waxaan waa bayaamintuu bayaaminayey qayb ka mida towxiidka ilaahay subxana wa tacala towxiid aluluhiya wuxuu ku magacaabay alxaakimiya buu ku magacaabay waxaan filaya waxaa uga horreeyey alustaad almawduudi oo reer bakistan ahaa ilahay dhammaantoodba ha u naxariistee ayaa adeegsiga mustalaxaasi alxaakimiya uga horreeyey waxa laga yaaba qolooyin baa muran iyo hadal ka keeno oo yidhaha salafkii ma isticmaalin mustalaxaasi alxaakimiya laha mushaaxata fi listilaax sayidku raximah allahu tacala waxa uu jeeduun inuu ummadda u bayaamiyo in isku xukunka sharciga ilahay laysku xukumaayo <clears throat> ee dadka lagu xukumaayo ee loo xukun raatiraayo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulku sala allahu calayh wasalam inay ka mid yihiin towxiidka ilaahay caza wajala towxiid alcamali towxiid aluluhiya inuu ka mid yahay ayuu bayaaminay taa aawadeed ayaa sayidka raximah allahu tacaala loo dilay oo loo deldelay maxaynu meel fog u tegi doonaa dalkeennii xukunkii shuucigaa ee soomaaliya xukumay ee ishtiraakiyada iyo shuuciga ku xukumay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii waad ogtiin magaalada muqdisho shan sheekh ayaa inta barhka la taagay ayaa xabad lagu toogtay ayuha alikhwa xabad lagu toogtay oo loogu heesay danaystow ah, eh, dacwaddaadu waa eh, dilkaagu waa dacwad waa deldelaan aan dacwad lahayn anu heesaha ma aqaano laakiin waan sii xusuustaa yani yaraantii iyagoo raadiyoga ka saari jiray hadallo noocaas oo kale ah danaysto walba eh, eh, dilkaagu waa dacwad aan waa deldelaan aan dacwad lahayn bal xitaa bal ijraamka nimankii xukaamta iyo golahii sare kacaanka iyo xukunkii shuuciyadu ay weliba iyagoo aan qarsanan leh waxaa lagugu dildilayaa oo lagu lagugu dilayaa dil iyo deldalaan aan dacwad lahayn culimadaasi ayuha ikhwa akhawaat maxaa loo toogtay maxaa loo maxaa loo dilay harka cad ayuha alikhwa alakhawaat waxay ka soo horjeesteen xeerkii qoyska ayay ka soo horjeesteen xeerkii qoyska ee duminayay shareecada ilaahay ee duminayay axkaamta qur'aanka iyo sunnaha rasuulka sala allahu calay wasalam ayay ka soo horjeesteen masaajidada ayay ayay ka kaceen oo kelimatulxaq ayay nimankaasi jaa'iriintaha iyo suldaanka jaa'irka ay ka hor yidhaahdeen laakiin waxa weeyaan waxaa loogu bedelay in la dilo dharaar cad walilasaf ashadiid ummadda soomaalida way ka aamustay way ka aamustay oo kamay hadal laakiin nimankaasi shuhadadaa ilaahay subxana wa tacaala agtiisa ayay ajarkooga weyn ay ku leeyihiin marka akhwal yani shareecada islaamka sida ay nimankan ay ula dagaalameen iyo sida ay u bedeleen waa mid ayuhaayuha اkhwaad cad mlkii oo kale tunis oo kale waxaa jiray eh, bal sida loogu ciyaarayo sharcigii ilaahay caza wajal qaanuun bay soo saareen xarimaaya tacadud الزawjaat inuu ninku haweeney waxa ka badan xaas waxa ka badan oo yeesho marka qaanuun baa jiray qoraayey eh, in ninkii lagu qabto inuu laba xaasley ama saddex xaasley ama afar xaasley oo ah wax shareecada ku mashruuca oo ku banaan waxa weeyaan waa lg waxaa eh, ciqaabtiisu ahayd waxn waa sanad jeel la geliyo iyo kharaamo maaliya oo maalinka maanta ah dusha laga saaro qaar baa maanta laga yaaba inay maanta o dhan ay ka doodaan oy buwaa ka qoraan oy ku xiqaan inay ficilkaasi shaniica ah ee tabdiilka ah ay daliil u baaraan oo bism اdiin ayuha اkوة bal yani miyuuna tabdiil ahayn sharci ilaahay dejiyey subxaanaه wa taعaalى ayay tabdiil ku samaynayaan oy leeyihiin waxa weeyaan haddii aad laba xaas lagugu qabto sanad sanadna xabsigaa lagu dhigayaa kharaamo maaliyana waa lagugu xukumaya xaadiثe ayaa dhacday ay culimmada ah, qaar ka mida ay sheegeen sida shekh maxamed ismaaciil almuqadim uu leeyahay nin baa wuxuu guursaday laba xaas buu guursaday dembigii baa lagu soogo waxa la qaanuunkii baad jebisay allahu akbar in diinta ilaahay iyagu ay jebiyaan oo sharciga ilaahay ay tabdiil ku sameeyaan oo ay awaamirta ilaahay ka tallaabsadaan waxawnkaasi wuu bannaan yahay laakiin qofkii diinta ilaahay ku dhaqmayaa waxawn waa qof sharcigii jebiyey sharcigii dowladdu jebiyey ha nacam sharcigii daaquudka ayuu jebiyey ninkan wuxuu ka cabsaday xabsi buu ka cabsaday in jeel loo taxaabo ayib muxuu sameeyey muxaami ayuu qabsaday looyer buu qabsaday looyerkii wuxuu ugu dooday maxkamadda gudaheeda war ninkani xaas keliyu leey gabadhan kale maxay tahay waxa weyan waa gerl frankiisi weeyaan hiya sadiiqatuhu sidii baa lagu saamxay oo albaabka maxkamadda u ka baxay sida keliye ee xabsigaasi iyo qaraamadaa maaliga ah uu kaga baxsanayo waxa weyn waa inuu been sheego oo idhaahdo xaaskaygii labaad maaha ee waa saaxiibadii weeyaan yacni binadar alqanuun atunisi atacadudu tacadudku waa xaaraan laakiin azina walfaaxisha qanuunka ayaa banaynaya bal caalam islami maanta u fiirso lakiin waxaan la tacajubsanahay nimanka biismi اdiin waxaa si tabriir ugu baaraya ee doonaya inay saxaan ayuha اlkhوa اlkhawat <clears throat> sida ay diinta iyo madaahirta diinta ay ula dagaalameen madaahirta diinta oo ay ka mid tahay masaajidada iyo dacwada iyo xalaqaat اlqur'an iyo almadaaris اlislaamiya iyo xijaabka waxaa ka mid a ah xabiib urqiba waa taqaanaan waa adayga cajuuska ahaa ee tunis xukumay zaynulcaabidiin eh, ka hor dabcan wuu gaboobey dabeetana ninkan zaynulcaabidiin oo maalinkaa maanta ka hoos shaqayn jiray ayaa intuu inqilaab ku sameeyey ayuu xukunkiibuu xukunkiibuu ka qabsaday waxa weeyaan waa carabta waxay tidhahdaa yani aduu eegaaga dhargiisaa ku cuni doone subxaana allah wadaarat alayaam zayn alcaabidiin waxa ku dhacay nafsa shay baa ku dhacay maalmihii ay tunisiintu ay sameynayeen kacdoonkan iyo intifaadadan ayaa waxa isagu wuxuu ku jiray yani fi lqasri اljamhuuri buu ku jiray daarta dowladdu ku jiray marka kacdeenku uu fadbatay shacbiga waxa yani takyiir silmiya oo nabadgelyaha ayay doonayan waa naga tigbay leeyihin nooga bax dalka istiqaalo samee madlabko kaasuu ahaa dhib umay geysan sarawaadkoogii dhib umay geysan allahuma sal ala maxamed yani mumtilakaadkii ama hantidii guud iyo hantidii gaar midna waxaa la yidhi nin janaraala magaciisa aminka iga maqan laakiin saxaafada waa lagu qoray oo haystay ilaalada daarta dowladda qasriga jamhuuriga nin janaraala oo haystay ayaa wuxuu ka fakeray oo is yidhi tani waa u fursaddaadii Ah, fursat alcumri weeyaan waxaad ka takhalusi kartaa zaynalcaabidiin adigaana madaxweyne noqon karaa zaynalcaabidiin ayuu u yimid wuxuu yihi zaynalcaabidiin dhegeyso arrinku waa xadaaf wuxuu gaadhay yani eh, marxalad alghalayaan wuu dhaafo marxalat alinfijaar ayuu gaadhay khalaas annaguna jamaahiirtan iyo shacbigeena dadweynaha wada kacay kama qaban karno maa huwa alxal maxaan sameeyaa dalkayma kaga baxa zaylcabidin baa sidii ku duuray ataa waa lagu leeyahy yani xitaa dharkiisii mu qaadan ba leydi ya ilahaasaa ku duleeyey uu baxay ninkan isagu wuxuu islahaa adiga xukunka qabsan doonaa oo waxbaad macmacmali dabeetana xukun baa kuu degi waxa weeyaan waa ahluqa shucuubtu markay kacdo waxa weeyaan waa wax mukiifa ah weeyaan oo ilaah joojiy maayo cid kaloo oojin kartaa aanay jirin isaga laftiisii isagoo zaynalcaabidiin hadda zaynalcaabidiin baa ka dhigtay ilaa madaxa ilaalada in daarta dowladda iyo magaranaysaa iyo madaxweynaha isagoon waxba hayn marka shacabkii ay soo dhaqaaqeen waa kuwi ciidanku arrinka lawada la wada la wareegay qofkii ugu horreeyey ay xidheen ama dadkii ugu horreeyey ay xidheen waxaa ka mid ahaa ninkii islaa zaynalcaabidiin ka takhallus waa subxaan allah waa niman dulmi ku heshiiyey weeyaan cumuuman haddaan usoo noqdo xabiib burqiba xabiib urkiba ayuha اlkhwa alkhawaat eh, waraysi uu la yeeshay eh, eh, majalada la lomond oo waa majalo macruufa faransiisa iyna faransiiska ka baxda kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo toddobaatankii bishii bishii julaay ayaa waxaa waraysigaa lala yeeshay ayaa wuxuu ku faanay inuu albaabada u xidhay jaamic zaytuna wuu ku faanaya waxa weeyaan yani fujuurka iyo dulmigu intuu gaadhay wuxuu ku faanayaa inuu inuu masjido masjid keliya moohen masjid iyo jaamacad buu ahaa inuu albaabada u xidhay ayuu ku faanayaa bal waxa uu dulmigu ka gaahay ayuha اikhوa akhawaat yani subxaan اllah yani mjid jaamic zaytuna inaad taqaanaan mooyaane intiina taqaana waxaad og tihiin inuu ahaa masaajidkii labaad ee ay muslimiintu ay ka dhiseen ifriqiya masjidka keliya ka horeeye wuxuu ahaa masjidkii cuqba ibnu naafic fi alkhayrawan masaajidkaasa ugu horreeyey shimaal afriqiya waa kii markii dambe uga tallaabay muslimiintu andalus spain baa imaka la yidhahdaa laakiin muslimiintu andalus bay ula baxeen markay shimaal afriqiya markay meelaha ay sii marayeen alkhayrawaan ayuha alikhwa alakhawaat ayay ka dhiseen masaajidkii ugu horreeyey masaajidka labaad ee ay mandiqadaasi ka dhiseen muslimiintu wuxuu ahaa masjid ow jaamic الزaytuna oo ah kan uu burqiibu ku faanayey inuu albaabada uu xuray ayulqowl wuxuu ahaa jaamacadda azaytuna waxaa la yidhi waa asharka ayay walaala yihiin oo marka asharka la sheego zaytuna la sheegaa waa jaamicad cariiqa iyo ayulqol oo muslimiinta u faa'iideeyey azaytuna waxaa ka soo baxay oo ka garaajudgareeyey culimo muslixiina oo taarikhda islaamka lagu yaqaano waxaa ka mid ahaa albashiir alibrahimi baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdixamiid ibnu baadiis baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maxamed ibnu aahir ibnulcaashuur ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa imaamkii azharka maxamed alkhadr alxusein oo maxamed alkhadr alxusein inkastoo aanu masri aanu ahayn haddana laakiin oo isagu asalkiisu tunisi ahaa laakiin cilmigiisii iyo aqoontiisii ayaa gaadhsiisay inuu azharka u noqdo sheekh alashar u noqdo yani culimmadaa waaweyn een soo magacaabay ayaa ka garaajood garaysay oo maalinkaa maanta ah ka soo baxday masaajidkaasi iyo jaamacaddaasi uu ku faarayo ninkaasi mujrimkaa xabiib burqiiba inuu albaabada uu u xuray waxa uu masaajidka gudiisa ka dhisay baa layihi sida dadka mu'arikhiinta ay sheegayeen marqas meel lagu dhansoo in eh, night claba ah ayuu masaajidka gudihiisii uu ka dhisay bal waxa weeyaan wuxuu masaajidka gudihiisa uu ka sameeyey barxadda masaajidka ee dhexe waxa uu ka sameeyey meel lagu dabaasho ayuu ayuha alikhwa walakhawaat uu ka sameeyey yacni xumaantu burqiba heerka ay ka gaadhay xitaa wuxuu nacay hawi hawiyadiisii qoomiga ahayd ayuu nacay waxaa la yidhi wuxuu tamanihi jiray oo odhan jiray yaa layd waa odhan jiray tunis juquraafiyan may ku ag taallo yacni switzerland iyo denmark iyo skandinafianka may ku ag taallo yacni danaa'ada iyo xumaanta iyo siduu u liitay ninkaasi waxaad arkaysaa xitaa inuu doonaayo inuu ka takhaluso hawiyadiisi inuu ka takhaluso oo halka ay tunis kaga taallo yani fi shimaal afriqiya oo ay tahay dal islaama ah, oo dal caraba ay tahay ayaa wuxuu tamaniyayay in laga raro meeshanba oo la aggeeyo maxay switzerland iyo iyo denmark iyo meelaha skandinafyanka la aggeeyo xabiib burkiba ayuha ikhwa alakhawaat oo ah ninka waxbaray zaynalcaabidiin waad ogtihiin siduu xijaabka ula dagaalamay wuxuu la dagaalamay soonka shaqaalaha dowladda ayuu odhan jiray ha soomina maxaydaanu soomayn waayo buu yidhi markaad soontaan intaajkii wax soo saarkii ayaa hoos dhacaya shaqaalo dowladoodo sooman maalin o dhan oo productionkii iyo wax soo saarkii maxaa ku dhacaya ha soomina buu odhan jiray acuudu billahi min qadab illah yacni duqyaanka iyo fujuurku wuxuu ka gaadhay heerkaasi ayuu ka gaadhay ninkan isaga laftiisa ah, zayn lcaabidiin ayuha ikhwa akhawaat la odhan jiray waxyaabaha ku caanbaxay waxaa ka mid ahaa yani awalan masaajidada masaajidadunbaa lagu diray masaajidadii ayaa lagu diray soo garan maysid laakiin waad aragteenoo yani markii u baxsaday halkuu ku dambeeyey xukuumadda sacuudiga waxay ay shucuubta muslimiinta ay ay ku wereerinaysay inuu zaynulcaabidiin u yimid inuu cumraysto waa ninkii masaajidada u sameeyey maxay tolayiin eh, kaar kamuun ahayn masaajid keliya ayaa lagu ogolaa inaad ku tukato haddaad tahay shaksi tunisiya masaajidkaana kaar baad haysaa waxaa lagu siinaya kaar baa lagu siinaya waa membership war ma kaniisad baa masaajidka xaafadaada iyo shaqadaada ku agyaala mid doono masaajid kale kuma tukan karisid maana arin aan iska leemahayo ikhwa waa arin dhaba oo dhacay weeyaan ninkii sidaa masaajidada u galay membershipka u sameeyey iyo kaararka lagu galaayo ayaa ayuhaikhwa alkhawaad wuxuu ku dembeeyey waa kaa imka laleeyay wuu cumraysanaya yani xaqiiqatanna yani dowladdaasi sacuudigu ijraam aan la qiyaasi karayn ayay gashay markii ninkaasi ay soo dhoweysay nebiguna sala allah alay slam waad ogtihin xadiiska saxiixa waxa uu ku yihi lacana allahu man aawaa muxdian la dhawaysta nimankaa maaha eh, raashid khanuushi oo ah eh, madaxii xisbu nahda oo muddo fara badan dil baa lagu xukumay muddo badan buu kalaaji siyaasi ugu noolaa london ingiriisku ku noolaa waa kan imanka noqday markii eh, dee uu ka baxay daaqiqii meeshii uu ka tegey ayaa waxaa jirta kelmad uu yidhi Eh, oo ah sheekh eh, maxamed ismaaciil almuqadim ayaa ka soo naqilaya raashid alqanuushi waxa uu yidhi waa ninkaanu iska erinay eenu nacnay inaga orday in haddana maanta naloo fariisiiyo qibladayadii iyo meeshaanu salaada uula jeedsanay ma doonna buu yidhi xaqiiqatana waxa weeyaan waa cibaarad yani aad iyo aad u cajiiba nin la naco uf la yidhi haddana hanoo fadhiisto ma garanaysaa maalinkaa maanta ah eh, qibladayda hanoo fadhiisto dooni mayno eh, maalmihii axdaasta eh, tunis ay socotay ayaa waxaan ka daawaday youtube-kan ka daawaday nin almsl maxamed tunisia dabcan dadku caatifad baa gelaysaa emotion bay noqonayaan way cadhoonayaan mararka qaarkood waxaa laga yaaba in kasoo baxaan kelimaad yani uu ku jiro nooc minanooc min alghuluw laakiin wuxuu ninkaas lahaa cadhadaan kuu sheegaya iyo siduu ahaa wuxuu lahaa sacuudigow ha soo dhawaysanina ninkan ninkani dhibtu noo geystay xitaa haddaad dalkiinna aba ogolaateen ninkan buu yidhi intaad meel yar uga dhistaan jamaraadka agtooda ah, dadku marka ay jamaraadka ay shiidiyaan dhagaxa ku tuurayaan isagana saa dhagaxa ugu tuuraan ilaa u dhimanayo dabcan waxa weeyaan waa walo weeyaan jamaraadkuna waa cibaado eh, laakiin waxa ay taas tilmaamaysaa un carada faraha badan ee dadka ugu jirtay yani ninkaasi wuxuu ummadda u geystay allahuma sal ala maxamed eh, waxaan hadal hayey masaajida wuxuu u geystay ninkani waan waataan idin leey madaahirta shareecada ayay ka midaysnaayeen inay inay nimankani ay la dagaalamaan xijaabka haddaan usoo noqdo xijaabka ayo ikhwa alkhawaat ilaa maanta aan u garan maayo cuqdada zaynalcaabidiin u gashay xijaabka laakiin ilahay wuxuu ku ibtileeyey isaga maanta xijaabka horta uula dagaalamay qiso cajiibna waan idiin sheegi doonaa oo tilmaamaysa carada iyo xiqdiga ugu jiray yani ma cuqda nafsiya bay ahayd talow ilaa maanta la garan maayo Eh, inkastoo dadka qaarkood ay sabab ay u sheegaan laakiin wuxuu ilahay maanta ku ibtilay inuu inuu tegey meel dumarka badankoogu ay xijaaban yihin soo ma waa lagu ibtileyey bal dumarka badankoogu ay niqaab xidhayin iyo indha waxaan xijaabkoogu la dagaalamay waxay ka gaadhay sida la sheegay qolooyin baamushtariyo ganacsataa ayaa waxay keeneen fikrad ah inay sameeyeen eh, eh, eh, caruusad dhool tooy loogu talagalay inay hablaha ama gabdhaha yeerari ay ku ciyaaraan maxaa la dhaha tan halkan lagu yaqaane barbi miyahayd taasi ha marka dabcan waxayna u bixiyeen dhoolkaasi iyo caruusaddaa yar fulle bay u bixiyeen inay ka ganacsadaan bay doonayeen laakiin ay hablaha yarna ay wax ku baraan barbi iyo fulla farqiga udhexeeya waxa weeyaan barbi de waxay xidhataa marka qaarkood wax loo xidhaa short baa loo xidhaa iyo tit ino t shirt soo maaha mar tit jinis baa loo xidhaa eh, dee fanka iyo faashinka ayay la socotaa hollywood ka yimaada si hablaha yar loogu anqariyo loogu ababiyo yani dasta moral waxyaaba layaab markaa kasoo dhulkan yani aynu ku nool nahay inan yaroo subxaana allah yani beri-ada oo fitradeedii iyo naturkeegii la wasakheynaayo oo nijaas la gelinaayo waxaad arkaysaa inan yaroo toddoba jiraa ama lix jira ama sideed jira oo dharka loo xoray adoo ad ka ayaqsanayso fulle maxay kaga duwaneed caruusadda qoloinkaas ay sameeyeen retonis waxay xidhneed xijaab bay xidhneed sa garanaysin caruusaddii markaa dukanada lagu iibinaayey waxay islaan idinkuna dabcan ka ganacsada laakin dee fikrad islaamina sida iyagu leheed dee fikrad islaami oo xijaabka la xidhanaa bal maalmaalinkaa maanta ku faafiya zaynulcaabidiin qaamat qiyaamathu wuu ka cadhooday amar buu ku bixiyey in aan infullo lagu iibi la iibin karayn laga baaycushtariini karayn dukaanada ay taallana amar buu ku bixiyey in laga qaado waxaan filayaa dee malaha hadduu hadduu jeel ku ridi lahaa fulan ku ridi lahaa taasi waxay kuu tilmaamaysaa oo mithaal u tahay ninkaasi ayuha alikhwa alakhawaat ijraamka meeshuu ka gaaray ee yacni shicaarka islaamiga ah oo ah xijaabka sida uu la dagaalamay iyo siduu u baabi'iyey iyo siduu u nacay waxa weyn waa mid inoo muuqata oo aynu arki karno wuxuu la dagaalamay ayuha ikhwa alakhawaat sidii aabbihiisii ka horreeyey ayaa wuxuu la dagaalamay soonka ayuu la dagaalamay oo uu lahaa intaajka iyo productionka iyo wax soo saarka ayuu hoos u dhigayaa wuxuu la dagaalamay tacliimka islaamiga ayuu la dagaalamay ayuha ikhwa alakhawaat ninku wuxuaa nin wadaadada iyo ducaadda aad u necab buu ahaa ducaadda iyo wadaadada aad buu necbaa waxaa laga soo warinayaa inuu yidhi laysa cindii usuuliyun saalix saalixun muctadil anay agtayda laguma yaqaano buu yidhi laba noocoo usuuliyiina usuuli saalixoo wanaagsan oo qunyur socda iyo usuuli mutashadida agtayda laguma yaqaano anuma kala sooco buu yidhi usuuliyiintu waa iskugu weymid xag jir sidaa idaacadahan Eh, iyaguna wax soo tarjuma anuma haysto b b c da iyo voice of america inay idaacado xora yihiin soomaalida ka soo hadashana ee saxafiyiinta kaana waxaan u haystaa inay yihiin eh, waa translators weeyaan maqaalado ay dadkaay dad kale qoreen oo afgarisu ku qornaaba af somaliya dadka ugu soo tarjumaan shaqada qabtaan waa taa weeyaan yani eh, laakiin ereyada isticmaalaan ee ay ka mid yahay xagjir iyo mitid oo ah inay soo tarjumayaan erayo ingiriisiyo la doonayo in islaamka lagu dacniyo ayuu u jeedaa zaynalcaabidiin oo ujeedaa oo anu ma aqaano buu yidhi xagjir wanaagsan iyo mitid wanaagsan iyo ku magaranaysaa xun ma kala aqaano falusuuliyu ayib usuuliga ama mitidka ama xagjirka anuu anuu haysto inuu inuu wanaagsan yahay wuxuu yidhi huwa almayitu faqad waa kooga dhintay weeyaan bimacnaa waa maxay anigiyo usuuli wada noolaan mayno bimacnaa yani nin wadaada iyo nin diin doonaya xitaa ayo ikhwa yani salaada dhalinyarta muslimiinta markay salaada subax tukanayaan ayaa tuhmad ahayd yuukhadu biha الnawaasi wاlaqdaam marka waad arkaysa ayuha ikhwa alkhawaat yani ninkaasi dhibaatada uu muslimiinta uu soo geystay iyo madaahirta diinta siduu ula dagaalamay iyo iyo shareecada siduu ula dagaalamay masr miyaynu ka sheekaynaa dee masr waad ogtiin waxa weeyaan ayuha ikhwa walkhawaat sida dacwada loo soo dhibay yacni jamaal cabdinaasir kaga bilow iyo dubaad alaxraar oo cabdixakiim caamir iyo anwar saadaad dhammaantood ayuha ikhwa alkhawaat dibta ay u geysteen dadka ducaadda iyo dadka muslimiinta ee muslixiinta ee ka fekeraya danta in dadka reer masar iyo wujuudka islaamiga ah ee masar wixii loo soo geystay waad ogeydan waxaad akhridaa kutubta ay ka mid yihiin alqaabiduuna cala aljamr in kitaabkii zayn alghazali ayaam min xayaati naafida min aljaxiim alkhwaan almuslimuun fii sujuuni naasir kutubtaasi markaad akhrido waad yaabaysaa sida dadka yani loo cadibay sida loo dhibay ee dad waaweyn yani zayn alghazali raximah allahu tacaala kitaabkaygaasi ayaa min xayaati markay ka sheekeynayso wixii loo geystay dadkii ducaadda ahaa iyo dadkii culimada ahaa iyo dadkii muslimiinta ahaa wax weyn waa waxaanad suuraysan karin ayo l khawaat kaasi cabdinaasir buu ahaa iyo zumradiisi dubaad laxraam miyuu uga reeyey saadaad may saadaad uguma horeyn ugama rayn tiin buu sii waduun kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo siddeetankii wixii uu culimada ku sameeyey weydun ogodeen ayuha ikhwa akhawat oo culimadii sheekh axmed maxalaawi shekh abdixamiid kashk qaadadii ayuha ikhwa alkhawaat jamaacooyinka islaamiga oo cumrat almasaniyo ay ka mid ahaayeen culimo kaleo fara badan oo salafiini ay ka mid ahaayeen qaar ikhwaan ay ka mid ahaayeen niman yani iska culimo ducaado aan intimaa xisbiya iyo jamaaciya midna aan lahayn waxaan koob iyo sdeeankii siduu jeelka ugu u geliyey waad ogeydeen ayuhakhawaat iyo siduu dacwada islaamka uu dhibay iyo siduu islaamka ula dagaalamay waxa weeyaan isagoo khudbadaynaya ayaa wuxuu ku dheeldheelay xijaabka islaamiga ayo ikhwa dumarka hablaha muslimaadkaa ee jaamacadaha ninqaabka iyo indhashareerka iyo jilbaabka weyn ku imanayey ayuu yidhi waxaad mooddaa waa cibaaro ilaa maanta la yaqaano khaymatulmutaxarika buu yidhi gabadha muslimad dee jilbaabka weyn iyo indhashareerka xidhani waxaad mooddaa khaymad ama taambuug socdoo ma garanaysaa hadaafay waad moodaa buu yidhi istihzaa biaayaat اllahi caza wajal sheekh axmed xalaawi oo ilaa maanta nool subxaan allah waa sideean siddeetanka kor buu u dhaafay ilaahayna subxana wa tacaala uu qadaray ayuha ikhwa akhawaat iyadoo khudbadda jimcaha laga manciyey muddo fara badan khaiib yani mashhuura ayuu ahaa oo caanoo la yaqaano sidii sheekh kashkoo kale raximah اllahu tacaala ayaa waxa weeyaan wuxuu ahaa sheekh axmed maxalaawi nimankii culimmada ahaa ee saadaad isku taagay ee maya ku yidhi leanno caalimka iyo sheekha waxaa looga baahanya inuu zaciim inuu isagu zaciimka noqdo in ummadda niman cilmaaniyiina iyo niman liberaaliyiina iyo niman aan diinta u danaynayn iyagu inay hoggaan iskaga dhigaan looma baahna culimmadaa loo baahan yahay iyagaa danta muslimiinta ka fakaraya iyaga ayay ku weyn tahay maslaxadda muslimiintu inay iyagu ay dadka hormood u noqdaan oo kelmadda xaqa ah iyagoo raallida ilaahay subxana watacaala ku doonanaya inay kelmadda xaqa ay dhahdaan ayaa looga baahanya xalaawi kamuu aaminsin qamcigii iyo tadyiiqii uu saadaad la doonayey muslimiinta khaasatan culimada iyo ducadda oo la doonayey marka wuu khudbadeeyey oo wuxuu yidhi saadaad wuxuu doonayaa dabcan saadaad baa u hanjabeeyey khudbad uu koob iyo isdeetankii u akhriyay subxaana allah yani anuu magaalada hargeysa aan ku dhashan ku kuray baan joogay kolka waxaa dhacday in aan khudbadda lafteeda anuu aan dhegeysanayay habeenkaasi majlis shaaci buu ka akhriyayay raadiyoga ayaa si yani si toosa ayaan uga dhegeysanay khudbaddiisaasi kelmaduu yidhi waan waan xusuusana ilaa imaka isagoo ka hadlaya sheekh maxalaawi dadka muslimiintuna ilaa maanta way xusuusin xataa maalmihii dhowatoole markii axdaasta iyo dhacdooyinka masar markay bilaabeen dhalinyarta carabta masaajidka lala joogaa waxawn kelmaddii soo xusuusteen waxa uu yidhi isagoo sheekhaa weyn ee caalimka ee khatiibka ah ee aalaaf min annaas maalin walboo jimca ku daba tukanayeen ayaa waxa uu yidhi ninka sidaa yidhi aniga ka soo taagay marmi fi zanzana buu sida ayga ayaa loogu tuurayaa oon ugu tuurayaa zanzaanada salka jeelka gudihiisa isagoo sida eyg oo kale ah ayaan jeelkiisa ugu ridaya yani bal ihaanada loo geysanaya ayo khawaad culimmada islaamka idinkuba waydin qiyaasan karaysa waa ihaano aan xad lahayn sheekh maxalaawi ayaa ka daba qaatay oo yidhi wixii ugu hanjabayaa in aanan caruurtayda aanan la joogeyn ciid adxa markaa ciid adxii baa soo socotay inaan caruurtayda la ciidayn ayuu igu hanjabayaa laakiin ilaahay baa og kayaga aan la ciidi doonin caruurtiisa waqadar allah subxaana wa in eh, ay maalinkaa maalinkaa maanta ah zahadaad wixii ku dhacay wayni waydinka ogaa biqad nadar masalada xukunkeega lakin waxa weyn ayuha ninkaa wixii ku dhacay waynu ogeyn oo waxa weyn isagaan caruurtiisii la ciidin sheekh maxalawi wuxuu noogu yimid eh, markaanu ardada ahayn eh, ayuu portland buu noogu yimid subxaana watacaala yani wuxuu noo sheegay yani maalintii saadaad laga takhalusay wuxuu yidhi jeelka waxaa ka buuxay culimadii islaamka ee masr ducaadii islaamka wuxuu yidhi sida loogu farxay caqligaagaasi keenmayo bu iyo ducadii maalintaa naga dhacday ha daaqibuuha bikayri xaq ummadda ku eryanayey ummadda dhibaaya ayuha ikhwa oo digtaatoora oo dadka jeelalka gudahooga ku leynaya ayuha ikhwa wax caqliga iyo sharcigu midna aanu ogolaaneyn ayuu ninkaasi ku kacay de waxaa uga dambeeyey ninkan baa uga dambeeyey xusn mubaarag baa ka dambeeyey xusn mubaarag ayuha ikhwa alkhawaad isaga laftiisi miyuu ka soo horreeyey may kamuu soo horreeyin kamuu soo horreeyen ee isna wiii kuwii ka horreeyey ay ku dhaceen ayuunbuu ku dhacay ayuha ikhwa alkhawaat dacwada islaamka waad ogtihiin waxaa gaaray culimada waxaa gaaray dulmiga gaaray ayuha ikhwa alkhawaat waad ogtihiin dariiqoogunbuu raacun nimankani waxaa kaloo ay ka midoobeen ayuha alikhwa akhawaat alfasaad almaali xoolihii iyo hantidii ummadda ayay dhaceen waad ogtihiin oo xusn mubaarig imanka sarwada iyo hantida isaga iyo reerkiisu ay dhaceen ummadda ay ka dhaceen waxa ayuha alikhwa alkhawaat lagu qiyaasay inta udhaxayso afartan ilaa toddobaatan bilyan oo dollar baa lagu qiyaasay afartan ilaa toddobaatan bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasay xoolaha ay ummadda ka dhaceen xoolahan mayagaale ayo hore khalo zayn alcaabidiin xaaskiisu maalintii ay ay ka caymadaysay ay ka baxsanaysay tunis waxaa lagu leeyay waxay tagtay bankiga markaziga ayay ayay gashay oo waxay doonaysay inay dahabkii asadka dowladda u ahaa sabaa'ig dahaba inay la baxsatay doonaysay oo ay dalka ay kala baxdo wada qiyaas dhammaantood way ka siman yihiin waana mushkilad musiiba waa musiibo muslimiinta ku habsatay waar kii xukunka ummadda u qabta bil hamigiisa ugu weyn waa maxay seen u dhacaa wax seen lacagtayda aan u dhigtaa baaranka switzerland iyo ingiriiska iyo faransiiska iyo maraykanka seen lacagtayda aan u dhigtaa seen reerkayga aan maal iyo xool u siiya waa jariimo ay ku wada dhaceen nimankaasi ayuha ikhwa khawaat oo ay ka siman yihiin galbeedkana ayuha ikhwa khawaat maanta waxaa looga fadhiyaa inay xoolahaasi ay muslimiintu lahaayeen ee ay dhaceen qadaafi dhacay xusn mubaariku dhacay zayn alcaabidiinu dhacay kuwa la midka ay dhaceen maantana ay dhacayaan waxay sarwadaasi iyo maalka ay muslimiintu ay leeyihiin ee ummaddu ay leedahay ee maanta baanankooga ku jira waxa weeyaan inay muslimiinta ay reer galbeedku ay u soo celiyaan weyaan oo nimankaasi xukaamta ah ee caymade ee baxsaday aan xoolaha la siin iyagu xoolaha may lahayn ee ummadda ayaa lahayd xoolahani waay waxaan intaa raacinaya ayuha khalkhawaat yani nimankani waa niman yani subaan subxana allah nifaaqu ku badanya sheekh cali bilxaaj ayaa waxa uu yidhi waana waana waaqic weeyaan waa wax dhacay weeyaan war nimankani waxay sheegteen inay beryihii hore ay shuuciyada inugu xukumayaan iyo ijtiraakiyad imankana waxay sheegteen inay cilmaaniyad iyo maalinka ma cilmaaniyad iyo dimuqraadiyad iyo ay nagu xukumayaan awalan ayna khula khawaad waxaan taarikhda ku haynaa shiiciyad inagumay xukumin ijtiraakiyad inagumay xukumin afkay ka sheegteen laakiin waxa weeyaan iyagoo inay ijtiraakiyiin yihiin sheeganaya iyagoo sheeganaya inay shiiciyin yihiin ayaa haddana waxay ku raaxaysanayeen xoolaha ummadda ayay ayay ku raaxaysanayeen iyagoo shuucin sheeganaya ayaa haddana waxay soo wada labisanayeen armaani suud wada qaaliya ay soo labisanayeen oo saacadona roo laga ayaa gacanta ugu wada xidhnaa been bay shuuciyadii iyo ishtiraakidii ay ka sheegeen maantana waxay leeyihin waxaanu idinku xukumaynaa dowlada calmaaniya calmaaniyadduna ay tahay in diindiiya nolosha kala saaro ayib haddaad calmaaniyan sheegateen cala alaqal ummadda run u sheega dowlad calmani say u samaysan kartaa wasaarad lagu magacaabo wasaaradda arrimaha diinta waxaad leedihin dowladdii iyo siyaasaddii waanu kala saarnay waxaan ujeednaa diintii iyo siyaasaddii dowladdii diintii waanu kala saarnay maxaad masaajidada aad u soo faragelinaysaan dowlad dowlad calmani maxay u samaysatay yacni wasaaradda arrimaha diinta maxay u samaysatay waa diinta soo faragelin lakin maanta caalam alislaami dowladaha leh dowlada almaniya ayaanu nahay iyaga ayaa dowlado badan oo kamid a ah khudbada jimcaha ee khaiibku maalinta jimcaha uu masaajisada ka akriyaayo iyagaa soo qora yani maraykan miyaa kaniisadaha miya khudbadaha loo soo qoraa dowladdu iyo kaniisaddii calmaani waanu nahay kaniisaddii iyo dowladdii way kala soocan haddaad calmaaniye sheegteen aad sheegateen laba wajiiraan maxaad ku falaysaa ama kaga dhabeeya waxaa tiraa calmaaniyiin baanu nahay waabaad kaga dhabayseen ficlane laakiin faragelinta aad masaajidada soo faragelinaysaan iyo shu-uunta yani diinigaee ummadda faraha kala baxa ayaan ujeedaa ayuha ikhwa akhawaat haddaan soo duuduubo arrimahan dhacay ayuha ikhwa akhawaat yani maalan khaasatan masalkii oo kale yani muxaadaradaa hore aan akhriyay ee ahayd suquud taaqiya ayaa waxaan ku tilmaamay ficlan waxaa masr ka dhacay waxaa ku jira duruus badan oo laga baran oo laga baranhayo duruustaasi waxay dhahay ikhwa akhawaad oo eh, arrintan si caamana u khusaysaa in dadkii waxgaradka ahaa dadkii culimada ahaa dadkii ducaadda ahaa dhammaantood ay ka midoobeen waa ninkan taaquudka hayna dhaafo xusni mubaarak iyo magaranaysaa dadku wataa dan inooma ahe hayna dhaafo waxaad aragteen yani culimmadii ayaa ka hadashay arinka waad maqasheen maalko kale sheekh qaradaawi ka hadlay sheekh maxamed xasaan baa ka hadlay waxaa ka hadlay ayuhalikhwa eh, dictor sheekh cali saalus baa ka hadlay waxaa ka hadlay oo subxana allah iyana cajiib ahayd eh, annaatiq arasmi lilashar ayaa intuu istiqaalo dhiibay soo garamis wuu iscasilay wuxuuna ku biiray mucaaradada ayuu ku biiray ayuha ikhwa alakhawaat eh, khudbaddii jimcahee hore waad garanaysaan inuu sheekh qaradawi akhriyey laakiin mucaaradadu markay socotay intaanay magaranaysaa aanu ninkani aanu dhicin taban waxaan filaya mala habeenadii uu ka tegey markaa aroonimadaheed cumuuman jimcihii tole jimcihii ka horreeyey oo ilaa laba milyan oo qof ay iskugu yimaadeen markii mucaaradada lagu jiray khudbadda jimcaha waxaa akhriyey sheekh ashariya oday weyn oo garhcad leh ayaa akhriyay anu youtube-kan youtube-kan mise websaydyada qaarkood ayaa soo geliyey isagoo khudbaddii akhriyaaya oo zaygii asharigana xiran bimacnaa waa maxay culimmadii baa ka qayb qaadatay culimmadii baa tabaniday mashaakilkii ummadda culimmadii baa tabaniday mataalibtii shacbiga masar ee ku wada dhawaaqaysay ashacbu yuriidu isqaata الnidaam shacaarkooga saasi ahaa shacbigu wuxuu doonayaa inuu rido nidaamka ilahayna subxana wa tacaala waa waafajiyey oo nidaamkii iyo cala alaqal xusni mubaarak uu ka baxay ayib sheekhaasi isagoo khudbadii akhriyaaya oo laba milyan dad gaaraya ah khudbadiisa dhegaysanayaan ayaa wuu daalay sheekhii irhaaq baa ku dhacay halkiibu ku dhacay intay dhakhtaradu ku soo roonan ee la qaadayay nin dhalinyaro ashariya oo isaguna xidhan maalinkaa maanta ah libiskii ashariintu ay lagu yaqaaneen macruufka ka ahaayeen ayaa isna khudbadii kasii daba qaatay oo khudbadii dhameeyey ashaahid aya lkhwaat yani culimadii iyo dadkii waxgaradka ahaa iyo fiaadkii kala duwanaa ee shacbiga ahaa ayaa waxay isku wada waafaqeen war ninkani waa ibtile hayna dhaafo waa balaaye weyaan hayna dhaafo oo meeshaa ka baxo masale yani in in muwaafaqo sidaasa see loo helaana waxayd ayuha alikhwa alkhawaat mid aynaan beryahan aynaan ku riyoonon bay ahayd xataa sheekha lexaydaan sacuudiga oo ahaa qudaada sacuudiga ninka ugu weyn oo waa beriisii horeysay mansabkiisii laga qaaday ayaa isaga laftiisa wuxuu fidiyooday in mataalibta shacbigu ay tahay mid magaranaysaa sharciya waxa dadkan isku soo baxay ay doonayaanna ay tahay mid aan diinta magaranaysa meel kaga dhacayn xusni mubaarakna ay waajib ku tahay inuu iscasilo si u badbaadiyo dhiigga dadka muslimiinta u badbaadiyo taas waa mid aan ka dareemay aya markaan istiqraa iyo mutaabacaan ku sameeyey axdaastu xaqiiqatan waa arin aad iyo aad iyo cajabgeliyey oon leeyahay muwaafaqadaasi aan ula jeedo ay dadkii isku wada waafaqeen in hadafkoogaasi ay xaqiijiyaan ilaa inuu mubaarak uu meeshaa ka baxayo ta labaad waxa wy ayohakhawaad ee cajabgelisay waxay isku waafaqeen inay hantidooda ay ilaashadaan inay hantidooda ay ilaashadaan oo maxaa loola jeedaa waxa weya waa hantida caamka ah iyo hantida khaaska hantida guud iyo hantida gaarba war haddii aynu nidaamkan inaynu iska bedelna aynu doonno oo aynu si silmiya ah aynu u bedelayno waxa weeyaan maxaynu jaamacadaheenna u burburinaa maxaynu cusbitaaladeena maxaynu u burburinaa mu'asasaadkeenna maxaynu u burburinaa Eh, in dadka eh, in muslimiinta hantida ay leeyihiin xataa muwaatiniinta nasaarada inala nooli waxa weeyaan hantida ay leeyihiin maxaa loo burburinaya ayuha ikhwa akhawat anyway ayuha ikhwa akhawat eh, waxay isku waafaqeen inay hantidoodii ay ilaashadaan bay isku waafaqeen hantidoodii inay isku waafaqeen ayay inay ilaashadaan ayay ayay isku waafaqeen xitaa waxaan maqlay sheekh xadi maxamed xasaan allah yaxfadhu oo leh yacni habeenkii ilaa salaada fajar baan u soo jeednaa siaan u ilaalino maxay aan u ilaalino hantida iyo magaranaysaa jaarka iyo xaafadaha neighborhooriska aan u ilaalino waana arrin aad iyo aad ayo ikhwa ii cajabgelisay labada arrimood way cajabgeliyeen in magaranaysaa mulaaxado lagu sameeyana way u baahan yihiin oo fiiro gaara loo yeesho waayo waxa weeyaan shacabka soomaalida ayaa ku fashilmay labada arrimoodba waxay ugu fashilmeen baan idiin sheegayaa xukunkii shuucigahaa iyo golihii sare kacaanku markuu burburay waxa loo waxa la filanayay in culimada iyo ducaaddu ay tabaniyaan mataalibtii shacbiga oo iyagu ay buuxiyaan faraaqii iyo vacuumkii uu ka tegey xukunkii shuucigahaa lakiin culimada islam waxaa la filanaya ayuha alikhwa alkhawaat in culimada muslimiintu ay ay kacaan baa la filanayay inay ducaaddu ay kacaan oo ay u kacaan ayuha ikhwa alakhawaat sidii ay u tabani lahaayeen waxyaabihii uu shacbigu ka cabanayey madaalibtii shacbiga inay ugu yidhaahdaan annaga gacanta ku qabanna ayib nidaamkii shuuciga intuu dhacay ka hor haddayna tabayniin oo aanay saaxada iyagu aanay u soo bixin cala alaqal waxaa laga rajaynayey oo laga filanayey bacda suquuطi nidaam nidaamkii shuuciga markuu dhacay kadib in iyagu faakiinku buuxiyaan in iyagu faraaqa buuxiyaan baa laga filanayey oo iyagu ay shacbiga hogaamiyaan fogaantii ay islaamiyiinta iyo culimmadu ay iska fogeeyeen in iyagu hogaanka qabsadaan oo ay hogaanka la wareegaan ayaa ayaa ummaddii hogaamiyey waxaa weya ayuha wixii ka dhacay waad ogeydeen yacni dagaal oobayaal dayday dad burcada subxaan allah ayaa ummaddii muddo badan ku ciyaaray taasi waa mid tan labaad shacbiga soomaalidu ilaa man raxima allah intuu ilaahay u naxariistay mooyaane dadka soomaalidii nidaamkii shuciga markuu dhacay ayo hel khalkhawaad hantidii ayay burburiyeen hantidii gaar iyo tii guud labadaba way burburiyeen waxaa dhacay jaamacadihii ku dhacay waxaa iskuulladii ku dhacay waxaa dhakhtaradii ku dhacay waxa muasasaadkii ku dhacay waxa weyan taariikhda ayay ku qorantay oo sawiradii baa la hayaa oo jiilalka soo koraya ayuha alikhwa alakhawaat u sheegaya hantidii gaar baa la dhacay oo dad muslimiin ayaa xoolahoogii ayuha alikhwa alakhawaat la dhacay mararka qaarkood waxa dhacday xitaa dadkii jaarkan hayn isdhaceen ee tobanka sano iyo labaatanka sano jaarka soo ahaan jiray inay isdhaceen oo ay xoolihii ay si xaaraana u kala qaateen ayaa dhacday eh, labiiyo sagaashankii mar aan eh, noqday ayaa maalin baa inagoo eh, joogna magaalo soomaaliyeed ayaa waanu ka quraacanay quraac bay ahayd markaanu quraacnay ayaa waxaanu ii waxaanu faraha iska min aanu iska binaba nasiiya waxayna siiyeen ayuha ikhwalakhawaat bal masaadka iyo dhibaatadaa eega waxayna siiyeen waraaqo ay ka soo jarjareen buwaagtii iskuullada lagu dhigan jiray buwaagtii iskuullada lagu dhigan jiray ee syniska lahayd ee chemistryga lahayd ee physicska lahayd ee xisaabta lahayd buwaagtii baa la jarjarayaa oo dadka maqaaxiyaha wax ka cunaya ley afka iskaga biiya horta anigu lilah alxamdu waan diiday waxaan ku anugu iska iskaga biir maayo mid waa mide dee anuu ilaa uuladii ilaa secondarygii somaliya kuso dhamaystay buwaagtana waa waa buwaagtii aan kusoo aan kasoo faa'iday wey kasoo aflaxay iskaga biin maayo soo garan maysid in kutub magaranaysaa aqooneed maqaaxiyaha afka la iskaga biiyana waxa weeyaan dee waa wax magaranaysaa damiirku u diidaayo waxaan filayaa oon hubaa in dad badan oo soomaaliya ay arrinkaa arrimaha noocaasi ay diideen akhi masaajidii baa inta la soo galay birihiisa badee garaadkaa lagala baxay masaajidkiibaa laga tegi waayey waxa kale maxaad u malayn waxay ahayd madaahir ayuha ikhwa akhawaat yacni aan ilbaxnimo iyo xadaarad iyo islaamnimo intaba ayuha ikhwa ka fog laakiin way dhacday oo way habsatay ka mulaaxaad ahaan baan labada arrimood aan idila wadaagay waayo waxa weyan markaan mutaabiciinayay khaasatan axdaasta masar ka dhacday aad iyo aad baan ula faajeyay ayuha ikhwa farqiga weyn inoo dhexeeyey siday hantidoodii o ilaashadeen oo ay yidhaahdeen waar isbeddelkan doonina inooma harcin inooma sharciyeenaayo inooma banneenaayo inaynu hantideenna dhacno inooma banneenaayo taas waa mid teeda kale fi'aadkii ummadda ee culimmada iyo ducaadda iyo magaranaysa waxgaradka xitaa ninku dhakhtaradoodii can you believe in yacni waxaanu daawanay oo aanu youtube-ki internetka aanu ku aragnay ru'asaa alaqsaam dhakhtarada yacnii branchiska nimanka haystay ee dakaatirada ahaa hadda waa rag waxa weeyaan waxa laga yaabaa inuu serjan yahay inuu cardiologist yahay dhakhtar wadne inuu yahay ayaa saaxada maydaanu taxriir ayuu soo daadegay waxa weyan waxay ka samaysteen magaranaysaa clinic bay ka samaysteen oo dadka ay ku daweynayeen nasal allah caza wajal inuu ummadda xaqa u tuso ayaanu ilahi subxana wa tacaala aan uga baryaynaa Eh, inta aanan sii eh, aanan eh, dhammaadka kusoo dhowaan waayo waxaan waxaan doonaya inaan ku dhameeyo bacd alwasaaya lilumma iyo sida mustaqbalka loo baahan yahy in laga faaidaysto ayuha akhawaad waxaan iminka dhacaya waaa waxaa kusoo biiray baxrayn baa kusoo biirtay anugu xaqiiqatan yani sideedtii sideed tobankii cisho kacdoonkaa masar ka socday uu jiray waxaweyn mutaabacada ayaan ku sameeyey bal waxa weyan keliyan akhriyaayey ama aan eegaayey waxa ay u badnaayeen waxa masar ka socday maalintii yani markaan kombyuterka furay ay igaga soo baxday in ninkii ka hadaafay oo ka shubay waxa weeyaan ilahay baan u khudbaddii hore jimcahan masaajidkeygaan ka akhriyeyna waxaan idhi maalinta uu Eh, ninkaasi kadaafi meesha ka baxo ilahay baan u sujuudaya haddii imakada alla sheego oo lo yidha kadaafi wuu ka shubo uu ka hadaafay anugu masaaj ka bixin baan ilaahay u anigoo ugu shurinaqaya dhibtuu geystay baan arkay niman liibiyiina oonu saaxiibba ahayn labaatan sano shan labaatan sano ayol khakhawaad yani dhibta gaadhay qaar baan yani bal nin aad aad arkayso aabbihi baa xanuunsanaya war waa sakraad aabbahaa war hooyada waa sakraad dalkii kuma noqon karaayo ma arki karaayo sida ummadda u baabiiyey waxa weyan xoolaha ummadda wuxuu soo saaray in qaanuun la yidhaha albeytu lisaakinihi albeytu lisaakinihi nin baa wallaahi dhalinyarta liibinhan saaxiibada ahayn waxa ay ka sheekeynayaan war dad baa hara taag ba ku dhacay ba nin toban guri lahaa oo xooggiisa iyo dhididkiisa ku dhistay oo kareeyey oo maalinta qaanuun loo hor keenay la yidhi yaa rajul albeytu lisaakinihi beytka guriga waxaa iskale ninka degan ninkii ka kiristay baa kule oo maxay kirada weydiinaysaa albeyt lsaakini maalin qaanuunka maqal ya ahlkhwa yani dad baa dad baa xanuun ka qaaday ahlkhwa dad baa dhiikar yani waa qahru rijaal weeyaan bal xoolahaagii iyo maalkaagii oo ay dowladdii ay kaa dhacaysa maxaad malanaysaa gurigaagaad maalin walba hormaraysaa nin kalea ku jira kira keen odhan kari maysid adulmu dulmaatu yowm alqiyama ya akhwa alkhwaat dulmigu ciyaar maaha ama afraadda ha ka dhaco ama qabaaisha ha ka dhaco ama dowladda ha ka dhaco ama umam ha ka dhace ayuha اlkhwa aلظulm cawaaqibuhu waxa weeyaan waa aada iyo aad bay ayay u xun tahay ninkaa qadaafina wuxuu ummadda u geystay waxa weeyaan wax la qaasi karaya maaha xusni mubaarak ayuha اkhwa waxaan filayaa ilaa kii kun iyo sagaal boqol koob iyo sideetankii ilaa maanta waxaa lagu xukumaa ilaa maalintu dhacay ka hor baa laga yaabaa inuu inuu qaanuunkaasi uu eh, bedelay markuu arkay inuu khalaas in arinku dabeeshu ay sidato u dhacaayo ayuu bedelaan filaya maalmaha ka hor laakiin yani quraabat soddon sannadood ayaa masar waa loo waxa loogu xukumayey waxa la yidhaha qawan eh, qaanuun tawaari ya weli wuu jiraa qanuunkii subxaan allah waxaa moodaya inay inay dhowaan qaadeen way qaadeen soo maaha ayb cumuman cumuman yani waxaan ujeedaa qanuun tawari aya qanuun tawari waxa weeyaan waa qaanuun aan meelna haysan cadaaladda aan meel ka soo gelin diinta aan meel ka soo gelin dadnimada aan kasoo meel ka soo gelin yani waxa weeyaan waa qaanuun kolba wixii lagu xukumo ayuunbaa lagu marsiinaya ayib intaana ka bixi waxaan idin idhi baxrayn baa soo gashay imanka yani saaxada soo gashay baxrayn waxa weeyaan ayukhwa qisada baxrayn way ka duwan tahay Eh, masr way ka duwan tahay libiya way ka duwan tahay eh, yeman way ka duwan tahay tunis way ka duwan tahay waayo waxa weeyaan baxrain waxaa ku ciyaaraya nimanka shiicada ree iiraan ayaa ayaa ku ciyaaraysaa rawaafiduna ayuha alikhwa alakhawaat yacni muddo badan weliba ogaa ree farisa ee jinsiga farisiga ah ayaa ayuha alikhwa alkhawaat weligood waxay sheegan jireen in baxrain ay ay reer faris leeyihiin meelo badan bay usoo mareen waxba waa ugu suuro geli waayeen laakiin maanta waxay arkeen ayuha khul akhawaad inay tahay fursad ay tahay iyagoo ka been sheegaya waana niman magaranaysaa diintooda iyo caqiidadooda ayay beentu ka mid tahay oo eh, kacdoonkii masar bay ayideen kacdoonkii waxay ayideen maalinka maanta ah tunis bay ayideen been bay ka tahay iyo siyaasad bay ka tahay ayaa waxa ay doonayaan inay qadiyada baxraynna ay meesha ay kaga faa'iidaystaan si shiicadu ay baxreen gacanta ugu dhigto tallaabada labaadee ku xigtaana ay maxay tahay in baxreen ay iiraan ku biirto khutuurada ay mandiqada ay u keeni karaan waad arki kartaa ayol khalakhwaad inamana ahaa inay baxreen ay ku istaagi doonto ee meelo badan oo khaliijka ka mid ah ayay maalinkaa maanta ayokhwa ay soo gaari doontaa xitaa almadiina almunawara sanad ka hor miyay ahayd mise sanadii bar ka hor ay ahayd waxaw shiico ayaa madiine ku nool nakhaawila baa la ydhaha waa kuwa timirta beero weeyaan beeraha timirta madiina sida la ydhaha way ku badan yihiin oo dadka beerta ayay ka mid yihiin waxa weeyaan waktiga xajka ayay fowday keenaan iraaniyiinta timaada shiicada kale timaada waxa weeyaan albaqiic oo ah xabaalihii saxaabadu ay ku aasnaayeen ayay faragelin ku sameeyeen oo xitaa waxay isku dayeen inay xabaalaha qaarkood ay soo qufaan ay soo qodaan ayay ayay isku dayeen nimanka shiicada ayo walkhawaad iyo iiraan khatar weyn bay ku tahay caalam lislaami khutuurad weyn bay ku hayaan anu markaan sidaan leeyahay ayo ikhwa xaakimka baxrayn ana laa axubihu dawaaqiinta anu ma jecli magacay doonaan ha yeeshaan waa niman aalimiina xukaanta caalam islaami oo xukunkii boobay xukunkay boobeen qoriga caaradiisa ayay wadda ku haystaan laakiin nacaybka aan xukaamtooda aan nacay ama aanan magaranaysa aanan taageerayni marna igu kelifi mayso inaan ku dhaco ayuha alikhwa walkhawaad waali siyaasiya oon shiico soo dhaweysto khatarta shiicadu waxa ay ka unkan tahay ayuha alikhwa alkhawaad xooga dowladda iran ee mandiqada ay ku leedahay waxayna u socotaa sidii mandiqada ay u bedel lahayd waxay isku wadaan laba wax shiicanimo iyo iyagoo jinsiga iyo qowmiyadda farisiga ah u tacasubaya yani waxaa la yidhaahdaa yani jinsiga farisigii iiraan gudaheeda kama badna boqolkii iyo shaniy boqolkiiba shan iyo afartanka boqolkiiba shan iyo afartan kama badnaa leeyihi waxaa ku nool Eh, dadweymo badan baa ayaa ku nool oo ay ka mid yihiin buluushku ay ka mid yihiin akraadi ay ka mid tahay carabi ay ka mid tahay turkumaniin ay ka mid yihiin ajnaadtaas baa ku nool dadka waxay ka dhaadhiceen waayo xukunkiiba haystaan waxay ka dhaadhiciyaan oo keliya in reer faris ay yihiin ajnaasta kalena ay number yar ay yihiin ixsaa'iyaadku waxay sheegayaan in jinsiga farisigii iiraan gudaheeda ay yihiin boqol kiiba shan iyo afartan turkumaaniyiin baa ku nool baan idhi akraad baa ku nool buluush baa ku nool carab baa ku nool ajnaastaasi intooda ahlu sunnaha ana waxa weeyaan waxa lagu acdaadiyaa waayo ahlu sunna ay yihiin jinsi kuwooda shiicadana waxaa lagu cadaadiyaa jinsinimaa lagu cadaadiyaa oo cunsurkii farisiga ah kamaysoota fiirmin alkhwa muslimiinta maanta yani magaalada caasimadda u ah iiraan ee tahraan masjid keliya oo ahlu leeyihin kuma yaallo marka maxay ka taageerayaan eh, ay waxaanu ka horjeednay qadaafi waxaanu ka horjeednay in eh, sadaam eh, waxaan ujeedaa in xusn mubaarak oo xabiib urqi baan ka horjeednay intaasoo sunnaha idinku noole caasimadiina maxaa looga lalahay maxaa looga la masaajid keliya oo ay ahlu sunnuhu leeyihin waa nifaaq weeyaan iyo siyaasad lawajiilaah oo loo baahanyin dadka ahlu sunnihii meel walba ay joogaan inay ka fekeraan taasi waxayna siin saar khwaad siyaasaddu weji badan bay yeelataa siyaasaddu haddaynu aynu taageernay kacdoonka walaaladeen masar iyo tunis iyo maalinkaa maanta ah yani libiya macnaheedu maaha inaynu istirno waa li siyaasi intayna gasho aynu xuduudda sharciga aynu ka tallaabsanno aynaa shiicaanu shiicaanu taageeraynaa ugu dambeyn ayuha khwaat eh, maqaal baan akhriyey bejka c n n uu ku qoray saxafi maraykan uu ku qoray dabcan laba wi ka hor bay ahayd marka wuxuu ka hadlayey eh, mustaqbalka masr buu ka hadlayay si ogtiina ilaa maanta xitaa eh, sayf ulislaam oo waxaan ujeeda qadaafi inankiisa shalay markuu khudbadeeyey waxa weeyaan galbeedka iyo bulshada caalamka mm, ayaa wuxuu ku beerlaxawsanayu lahaa haddii anigii aabbahay aanu meesha aanu ka tagno muslimiin mutaarifa ayaa liibiya qabsan doonta oo xukun islaamiya mutaarif xag jira ayaa ka dhismi doona eh, xus mubaarig laftiisu aasuu ku beerlaxawsanayo eh, maalinka maanta galbeedka iyo ra'yilcaalamka marka ninkan صaxafiga eh, maqaalkan qoray waxa uu xoog saarayay ikhwaanusuyinku u xoog saarayay dabcan uu lahaa brother huurka ayuu lahaa marar badan ayay sheegteen inaanu tataruf ku jirin inay ogolaan doonaan in ay masar ka dhalato yacni xukuumo eh, madani oo dadka kale xuquuqdooda ilaalisa oo ay aqbali doonaan waxyaabo badan oo la jaanqaado qaada dimuqraadiyadda laakiin waxa uu leeyahay waxay u baahan yihin in weli la imtixaamo tony blayer laftiisa ayaa maalmaha hadlay oo wuxuu tasriix buu sameeyey warbixin buu ayuu kaga dhawaajiyay odhanaysaa muslim brotherhoodska ama ikhwaan muslimiinka waa lala shaqeyn karaa laakin waa in laga taxadiro waa lala shaqeyn karaa bimacnaa xukuumadda bedeli doonta xusni mubaarig inay ka qayb galaan waa ogon lahay lakin waa in laga taxadiro ayib ninkan saxafiga wuxuu yidhi nimankaasi islaamiyiinta ah waxa weeyaan si aynu u rumaysano inay waxaan ay sheegayaan inay run ka tahay oo tadaawul sulطa wa adawla almadaniya alcaqd اlijtimaaci waxaasoo dhan ay aqbalayaan waxyaaba badan baa la weydiinaya lakin saddex arimood baan kusoo koobayaa bu waa inay yidhaahdaan waxaan ogol lahay in madaxweynaha masar uu noqon karo kristaan ta labaad in dumarku ay isku sharaxi karaan jegada madaxnimada ee masar ta saddexaad waa in islaamiintu ay ilaaliyaan oy xafidaan dadka nasaarada ah ee ku nool masar nafahooga iyo mumtalikaadkooga waxaan ikhwa alakhawaad aan leeyahay saddexdan arrimood oo uu soo dhigay horta ta ugu dambaysa waynu ku waafaqsanay oo dadkan nasaarada ee masar sida culimmadu ay wada sheegeen dhammaantood xitaa abeyaana soo saareen waxa weeyaan caqdi bay la galeen muslimiinta kii camr ibn radi allahu tacaala canhu furtay ilaa weligoodna saasaa loo soo ilaalinayay taariikhda islaamkana ayo ikhwa alkhawaad lama hayo meel ay muslimiintu ku tacadiyeen yani ay qaateen siyaasad dowladdu ay tabaniday markuu islaamku xukumayay arlada khulafada islaamku iyo dowladahi islaamkii ee islaamka wax kusoo xukumay ay yidhaahdeen waxa weyaan waa in aqaliyaadkan la baabiyo waayo shareecadu waxay dhigaysaa qofka muslimka ah waa diin waxa dhiiggiisa ilaalinaya waa islaamnimadiisa qofka nasraaniga ah ama yahuudiga ah ee ahludimaah ah ama yani cahdi la kala saxiixtay ama ammaan la siiyey cuhuuddaasi iyo caqdiyadaasi la kala saxiixday ayaa isagana dhiiggiisa ilaalinaya haddii uu shuruudii ka soo baxo marka waxay la tahay waa dacaayad la doonaayo in dadka yani lagu dardaro oo confusion lagu dhaliyo haddii dowlad islaami ay masar ka dhalato waxay nasaaradu xuquuqda way waayeysaa waa been weeyaan islaamka ayaa ilaalinaya xuquuqdoodii shareecada ayaa xuquuqdoodii ilaalinaysaa taarikhda islaamka ayo ikhwa akhawaat muslimiintu alandalus intay xukumeen intay xukumiyeen xuquuqdooda ayay u ilaaliyeen dadkii nasaarada ahaa bal mustashriqiinta iyo orientaliska kuwa ka mid waxay sheegeen haddii la heli lahaa islaamku muddadii dheereed ee uu caalamka soo xukumay haddii ay dowladahaasi iyo khulafada iyo salaadiinta muslimiintu hadday tabanii lahaayeen ama ay qaadan lahaayeen siyaasad odhanaysa aqaliyaadkaasi yahuudda iyo kiristaanka ha la cidhib jaro oo hala tirtiro wuxuu lama arkeen maanta nasaaro caalam islaami ugu nool inka aqaliyad ahaan ugu nool lama arkeen marka waa waa waxa weyaan akhwa yani waa dacaayad beena weeyaan Ah, hadalkaana uma lihin inaan ku beerna xawsado galbeedka ama inaynu indhoorasku kaga helno maaha ee waxa weya innaga ayuha ikhwa alkhawaad <clears throat> mashaacirteenna dareenkeenna afcaasheenna go-aanadeenna intaba waxa weeyaan waan waxaa xakameynaya shareecada ayaa xakamaynaysa shareecadu saa sameynna saama samayno shareecadu saa way bannaantay waynoo bannaantay labada masale kale uu sheegay <clears throat> ee ahtaa nasaaradu ha isku sharaxaan madaxnimada akhol akhawaat kuma banaana qof aan muslim nin aan muslim ahayn madax muslimiinta u noqon kari maayo haweeneyna muslimiinta madax uma noqon karayso taana arrin laga xishoonaya ma aha oo waxa weeyaan waa arrimo diinta ku cad oo ay culimmadu ay isku ijmaaceen ayuha alikhwa alakhawaat min shuruud alimaam imaamka muslimiinta madaxweynaha muslimiinta khaliifka muslimiinta shuruudda loo dejiyay ee culammadu ku sheegeen kutubta alxkaamu sulطaaniya iyo asiyaasa sharciya waxaa ka mid a ah inuu noqdo dakar inuu noqdo muslim dakarna u noqdo imaamka muslimku iyo khaliifkooga iyo madaxweynahooga iyo suldaankoogu waa inuu noqdo nin waa noqdo haweeney ma noqon karayso muslimna waa inuu noqdo imanka balaag obama maxfal walba wuxuu ka sheegay war anuu muslima ihi ya anuu meel walba saasuu ka yidhi ha madrase islaamiya magaranaysa indonesia waan ka dhigtay soo garan maysin laakiin muslim waxaan ay kristaan baan ahay markuu dhaaranaayo madaxnimada markuu dhaaranayay baabalkaa lagu dhaariyey ilaa maanta qaar baa leh may uu qarsanaya ya magaciisa xuseen baaba ku jire ya ha marka waxa weeyaan maxay u diin maxay inaga inoo leeyihiin diintiini ka leexda ilan shareecadaydaa saale distoorka dowladduna waa shareecada xaakimka muslimkiine muslimka ahina waxa uu ku ballan qaadayaa inuu shareecada oofiyo sida xukunka uu ku imanayaana waa inay si shareecada waafaqsana tahay shareecadii waxay leedahay xaakimkii waa inuu muslim noqdo shareecadii waxay leedahay haweeney madax ummaddii uma noqon karo oo imaamadii iyo khilaafadii ma qaban karto iyo madaxnimadii nebigu sal lla ly slam waa kii yidhi markii uu maqlay in reer faris ay naag ay boqorad ka dhigteen ayaa wuxuu yidhi liibaani maayaan buu yidhi qowm naag ma garanaysaa madax ka dhigtay ama haweeney cafwan ka dhigtay madax ka dhigtay soo garan maysaan ayha akhwa walkhawaat hillary clinton oo wasiir khaarijaha maraykanka soo maha imaka maalmihii ay la tartamaysay obama ayaa maalin baa waxa weeyaan nimankan dee right winka iyo republicansku aad bay ugu adkaayeen wayna diidayeen dabcan waxaa jira waxyaaba badan oo siyaas ahaan ay isku khilaafsan yihiin laakiin teeda kale waxaa jira waxyaaba shaksi oo iyada ayna iyaga iyo ninkaygii clinton wixiisa oo kala dhex maray ayaa weli meesha taagan marka xisaabaha la kala meesha lagu xisaabtamaya cumuuman su-aalihii maalin meel ka hadlisay ayaa su-aalihii bay ku badiyeen waa haweeney she broke down way oyday amamal camera ayay oyday nimankani republicanska iyo eh, eh, eh, right winka kuwooga mutatarifiintii fursad bay ka helen waxaa bal eega waa waxaanu sheegnay haweeney waa haweeney uun cawaatifteeda waxaa jira marar aanay qarin karin waana runto taasi ayualikhwa yani khudu lxaqa ciddii tirahdaba ah, mucaad bnu jabal soo mu aheen radi allahu tacala canhu ninkii yidhi xaqa ciddii tirahdaba ka qaata buu yidhi wain kaana kaafiran say ku dhahdeen ah, seenu garanaa inuu kaafirku uu xaq u hadlaayo wuxuu yidhi xaqa nuur baa saaran buy marka nimankani tacliiqa ay eh, dhacdada eh, hillary clinton ku dhacday ay ka bixiyeen wuxuu ahaa waxa weeyaan haddii ay britolo madaxweyne noqoto oo ay doorashada madaxnimada ay ku guulaysato maxaa dhacaya de waxa wey ciidankii iyadaa qaraara gaaraysa go-aano eh, khatara oo amniga qoomiga ee maraykanka khuseeya ayay qaadanaysaa waxaasoo dhanna maxaa soo faragelinaya waxaa soo faragelinaya emotioniskeegii cawaatifteedii yacnii dumarnimo ayaa soo fargelinaysa culimmadii islaamkuna marka ay sheegayaan xikamka ka dambeeya in haweeney aanay noqon kareen madaxaanay muslimiinta u noqon kareen waxaa ka mid inay idhaahdeen awalan dabcan horta sharciga aynu sharciga inagun raacina laakiin xikam baa ku jira shareecadu waxay sharciyeysay ee xukun nooga dhigtay xikam badan baa ku jira xikamka ku jira waxaa ka mid a ah, dee akhii haweenaydii rag bay rag inay la fariisto weeyaan soo garan maysid hogaankii ciidankay la fariisanaysaa wasaaradiiba la fadhiisanaysaa islaamkuna siyaasadiisu waxa weya waa in ikhtilaadka la yareeyo oo aanay dumarkii raggu aanay isdhex gelin qaraaraad militari ayay qaadanaysaa haweenaydii caadifadeedii iyo dacfigeygii dumarnimo ayaa mararka qaarkood u diidaya inay qaadato qaraaraad saa'iba oo maslaxadda iyo danta ummaddu ay ku jirto cumuuman arrin aan kusii dheeraanaya maaha oo waxaan leeyahay shareecadu markaa ma ogolaa ta way ku waafaqno waxa weeya muslimtu waa inay ilaaliyaan ree masar culimmadooda iyo waxgaradkooga iyo ducaadoodu waxa weeyaan dadkan haddii cuhuuddoodii aanay jebin waxa weeyaan cuhuudda ay muslimta la saxiixdeen ayaa dhiigooga iyo hantidooda intaba ilaalinaysa soo garan maysid shareecadana taa dhigtay gabagaba ayaa qola khawaat eh, waan idinku dheeriya raalliga ahaada eh, bacd alwasaaya lilumma dardaarano aan u jeedin ummadda islaamka dardaaranadaasi waxa weyan ayuha khola khawaat saan muxaadarada aan ugu bilaabay isbeddel baynu doonnaa laakiin isbeddelkaasi waa inu noqdo ila alafdal insha allah bin tacaala isbeddel inoo horseedaya wanaag wanaagyada ugu waaweyn aynu tamanayna waa maxay waa in sharciga ilah linagu xukumo inaynu shareecada ilaahay inaynu isku xukunno waxaa loo baahanya ayolkum akhwaad inay culimada iyo ducaaddu ay la hadlaan dadka waxgaradka iyo dadka cuqalada ah ee muslimiinta ka mid ah soo garan maysid noocay doonaan ha noqdaan oo ayolkhwa akhwaad ay usoo bandhigaan mashruuc odhanaya aynu shareecada ilaahay subxana wa tacala aynu isku xukunno waa fursad ay haystaan hadday ka gaabiyaanna waxa weyn waxay ama ay ka aamusaan ama ictibaaraad wahmiya oo in badan ummadda lagu sasabayey ay kaga aamusaan waxayn khasaaro badan baa ka dhacaya culimmada islaamku iyagoo ka sheeke iyagoo danaynaya maslaxadda ummadda iyagoo danaynaya waajibka saaran waa inay ummadda baraan oo ay u sheegaan oo ka dhaadhiciyaan in shareecada ilaahay oo wax lagu xukuma ay ku jirto danta ummaddu iyadaa nabad lagu helayaa iyadaa walaalnimo lagu helayaa iyadaa shucuubtan isnacday ayuha alikhwa akhawaat midaynaysa iyadaa qabaaishan dagaalku ka dhexeeyey muddadaha faraha badan iyadaa isku keenaysaa waayo wax weyn shareecada ilahba ayaa ayaa inoo dhaxaa oo in dhammaanteen aynu isku xukumayna taasi waa masalo weyn ayuha ikhwa akhawaat waana masalo loo baahan yahay in culimmadu ay xoog saaraan waa fursad in mashruuca isku xukunka shareecada ummadda islaamka tiyoon loo kala hadhayn in laga midoobo ayaa loo baahanya ta labaad waxa weeyaan marka la leeyahay xoriyad baa la helayaa xoriyaddu waa inay noqoto ayuha alikhwa alkhawaat xorriyad ku dabran shareecada ilahi subxana wa tacaala ma doonayno xoriyad dadka ma garanaysaa u saamaxaysa inay fasaad akhlaaqiga ku dhacaan inay fasaad caqaa'idiya ku dhacaan in ma garanaysaa ikhtilaadka iyo maalinka maanta fawaaxishta la faafiyo oo dhaqanno aan islaam ahayn ummadda lagu dhex beero waxa weeyaan xorriyaddii aynu doonnaa taa maaha ee waa xoriyadda ku dabran shareecada ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam teeda kale wax walboo dhacaya waa inuu fiiriyo sidii waafaqsan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala iyo sunnaha rasuulka ugu dambaynna culimada islaamka door weynba door weyn iyo waajib weyn ayaa saaran iyagu waxa weeyaan iyagaa ah zucamada iyo qaadada xaqiiqiga ah ee ummadda iyagaa ah iyagana waxaa looga fadhiyaa in doorka ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey inay ka soo baxaan ooy ummadda hogaamiyaan ooy ummadda ku hogaamiyaan sharciga ilaahay kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayh wasalam waxaanu ilaahay jala wacala aanu ka baryaynaa in ummaddan ayuha alikhwa walakhawaat ilaahay uu naxariistiisa ilahi subxana wa tacaala uu ku soo dejiyo nasأl اllaha jala wacala an yaxqin dimaء اlmuslimiin fi kuli makan nasأaluhu subxaanaه wa tacaala inuu ilaahay jala wacala ummadda codkeyga ku mideeyo xaqa kitaabka qur-aanka sunaha nebiga salى اllahu alيه wasalam iyo shareecada ilaahay jala wacala waxaanu ilahay subxana wa tacaala aanu ka baryaynaa inuu dhibaatada iyo dagaalada uu ka dulqaado ummadda muslimiinta waxaanu ilahay subxana wa tacala aanu ka baryaynaa inuu dadka muslimiinta waayeel dhallaan dumar rag intaba inuu ilaahay subxana wa tacala uu quluubtooda geliyo in jacayl u qabaan shareecada ilaahay iyo xukunka ilaahay iyo kitaabka ilaahay subxana wa tacaala iyo sunaha rasuulka sala allahu alayhi wasalam allahuma abrim lihadihi اlummati amra rushdin yucazu fiihi ahlu طaacatik wayuhda fiihi ahlu macصiyatik wayu'maru fiihi bilmacruuf وينهى فيه عن المنكر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته